alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cala mabcuuhi raxmat lcaalamiin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna sheykh saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica wahuwa awalu xadiidin samictuhu minhum biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bni cuyayna can camr bni diinaar bni diinaar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bni camr ibn alcaas بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المدرسين بالدارسين بإقرائهم أصول المتون خاصة متون حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل alhamis min majaalisi sharxi wa qira'ati kitaabi alarbaciina annawowiya fii leylatihi alkhaamisa dimna silsilati duruusin fi lxadiidi annabowi ashariif badan bikitaabi alarbaciin waintihaaan bada-an bikitaabi alarbaciin waintihaa'an biاsunani wasaxiixayn yasara allahu alitmaama waاlkmaal warasaqna alkhlaasa fi lqowli walcamal inahu jawaadun kariim wabilijaabai jadiir aamiin aamiin aamiin آمين آمين الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة ووجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث الثامن والعشرون حديث كسيدة إلى باطنات عن أبي نجيح النجيح أبيه وحلق وريي العرباض ابن سارية أها رضي الله تعالى عنه أسقى الله كرال لنغضه قال وحير wacadanaa waxaana wacdiyey oo na cabsogeliyey rasuululah rasuulka all sala allahu calayhi waaalih wasalam mawcidatan wacdi iyo cabsigelin ayuuna cabsigeliyey oo wajilat minha alquluubu quluubta ay aad ugu baqday khawf iyo cabsi quluubta ku riday wacdigaasaa ku riday wadarafat ay ka ilmaysay minha mawcidadaas wacdiga asaga alquluubu alcuyuunu indhihii ay ka ilmeeyeen oo wax culus buu sheegay nabigna sal allahu aleyh waalih wasalam faqulnaa waxaan idhi marka yaa rasuul allah rasuulka allow kaanahaa waaba iyadoo mawcidatu muwadicin qof sagootina qof dardaarma qof socda wacdigiisa ayaad wacdigaada la tooyahaye fa awsinaa marka noo dardaaran oo wax u nooga tag wax noo reeb allow qaala nabigana wuxuu yidhi sal allahu aleh waalih wasalam uusiikum waxaa idin dardaarmayaa bitaqwa allahi alla baqitaankiisaan idin dardaarmayaa ood alla ka cabsataan caza wajal iyo wasamci maqal iyo waaacati yeelitaan in warka aad maqashaan oodna yeeshaan wa in taamara ha idiin madax noqda calaykum dushiina cabdun adoon ha idiin madax noqde fa innahu maxaa yeelay man yacish qofkii noolaado oo minkum adinka idin ka mid a ah bacdi gadaashay noolaado fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan iskhilaaf isdabamar iyo iska horimaad kaiiran oo weliba aad iyo aad u badan facalaykum waxaad laadintaan ood ku dhegtaan bisunnatii sunnadayda ku dhaga iyo wa sunnati alkhulafaa'i khulafadii iga dambeeyey sunnadooda alraashidiina ee hanuunsanaa almahdiyiina ee la hanuuniyey caduu calayha ku qaniina oo kudhaga ugu dhaga binnawaajidi gowsdambeedka ku qabta gowsdambeedka ku qabta wa iyaakum waxaad iska dhowrtaan oo iska ilaalisaan iyo wa muxdathaati alumuur arrimaha la soo biiriyey oo la soo kordhiyey oo diintan ilaahay lagu soo biiriyey iska ilaaliya fa ina kulla bidcatin bidca la arkaba dalaala waa baadinimo weeyaan rawahu xadiidka waxaa wariyey abu daawuuda abu daawuud ayaa wariyey wاtirmidiyu imaam tirmidi ayaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi tirmidi xadiiثu xasanu صaxiix xadiidkan waa xadiidka sideed iyo labaatanaad wuxuu ka sheekaynayaa nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam inuu saxaabadiisa mar wacdiyey mawcido inuu siiyey mawcidada waxaa la yidhahdaa altadkiiru bima yaliinu alqalb bima yuliina alqalb qalbiga wax jilciyo dadka in lagu waaniyo ayaa la yidhahda mawcida ama wacdi waxay noqonaysaa laba marka biاltargiibi aw biاltarhiib in wax muxuu ah nafta ay jeceshahay oo janno iyo karaamaadka rabbi subxana wa tacala uu gaarsiinaa iyo cizada lagu gaaraa wanaaggan in dadka loo sheego jannadii iyo darajaadkeedii iyo wanaaggeedii nafta aad bay u jecesha laa shaka fiiha anhaaru min maain hayri aasin waanhaaru min labanin lam yatahayar طacmu waanhaaru min khamrin ladat lishaaribiin waanhaaru min casalin musafa walahum fiiha min kuli tamaraat wahaakada ta dhankaas waa dhanka tarhiibka jeclaysiinta wa tan labaadna waa tarhiibka tarhiibka weeyaan ninka la yidhaahdo abu aalib oo nabiga adeerkiisa aha aadna u difaaci jiray waa qofka ahwanu ahli naari cadaaban ahlunaarka qofka ugu cadaabka yar weyaan nabigana wuxuu sheegay sal allahu alayh waalihi wasalam labada reys madaarte oo lugaha in laga saari doono laba dhimbilooda naaro kadibna labadiisa muxuu ahaa maskaxdiisa u burinaysa labadaas dhimbil oo yar oo laga saaray reys madaartada ayaa naarta xanuunka iyo khatarta iyo culayska ay leeda darteed ayaa waxaa burinaysa labadiisa mxuu ahaa maskaxdaasaa u burinaysa marka haddii naar qofka la geliye bal ka warrab marka waa tarhiib waa cabsigelin qofka marka tarkiibkaadna wuxuu ku xambaarayaa inuu ilaahay subxana wa tacala wuxuu jecelyay maxaabtiisa uu la imaado tarhiibkaas iyo cabsigelintaana waxay keenaysaa wuxuu ilaahay nacabi subxana wa tacaala inuu ka fogaado si uusan ugu dhicin tanna u helo marka mawcidada taa weeyaan almawcidatu altadkiiru bima yuliinu alquluub marka markuu nabiga wacdiyey saxaabadii oo arrinta ayada qalbigooda aad ugu baqay indhihiina aad iyo aad runtii ay u ilmeeyeen ayaa waxay nabi noo dardaaran marka dardaaranna si markaasaa nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay waslm waxaa idin dardaarmaya alle in laga baqo taqwa allahi casa wajal taqwada waxaa weeyaan eh, waxaa lagu sheegaa rag ayaa waxaa weeyaan noo sheegaa la yidhi taqwada noo sheega waxay abi hurayra inu ayaan filaya radia allahu tacala canhu markaas wuxuu yidhi weligaa meel qodxaan badan lah oo aad qodaxday ugu badan tahay weligaama marta markaasuu yidhi ha maxaad samaysay markaasaa wuxuu yidhi maradaan kor u qaatay kadibna aad baan u fiirsaday oo tallaabo kasta meeshaan dhigaa ayaan hubsaday marka wuxuu yidhi saas weyaan taqwadeed saa samay tabta ayada ah adduunkan macaasi iyo dunuub iyo maxaarim al iyo xuduud al ayaa budka ah marka adduunkan intaad ku socoto saa u soco markaad hadlayso u fiirso markaad wax mxuu ahaa cunaysa u fiirso markaad wax fiirinayso u fiirso markaad mxuu aha inaad samayso adamacda u fiirso qof qodax ku socdo noqo marka taqwada taas weeyaan nabigan marka taqwadaas ay u dardaarmay aayado badan iyo xadiid badan oo ay ka warramaan taqwada alla subxaana wa tacaala wuxuu ku xijiyey nabigeena sal allahu aleyh waali wasalam uu ku xijiyey arrinta ayada ah alsamcu waaaca in aad wax maqasho wixiina aad yeesho qof hadduu mar madax kuu noqdo walow addoomba ha noqde addoon la leeyahay ha noqda riwaayaadka qaar waxay leeyihin cabdun xabashiyun addoon xabashi ah ha noqde marka aeec oo maqal ayuu nabigeena sal allahu alay ali wasalam leeyay ismaqlidda wanaagga ay leedahay waad garan kartaan oo cidda ka tagtana dhibka la kulma waad garan kartaan taasna waa qodobka labaad kadib nabigeena sal allahu aleh wali waslm wuxuu sheegay in qofkii cumri dheer ilahay uu siiy subxana wa tacaala sida annagoo kale hadda wakhtiga nabiga fatra ayaan moognahay wuxuu arki doonaa khilaaf aad u badan iska hor imaad weliba aad u badan hadda waxaan taagana waa wix ummadihii naga horreeyay soo mareen cid dhan u wada jeeto markiis mushariqun muqaribun mujanibun wahaakada qof wuxuu jeedaa qorax ka bax qorax u dhac qol dhankaas wahaakada shataan ummaddii waa kala tageen ciddii isku dhanka u jeeday xataa dhan isku dhan u jeeday marka dhabta loo hadlo taxsabuhum jamiica wa quluubuhum shatta waa wixii lagu tilmaamay qolyahan gaalada iyo qolyaha ilaha subxana wataala aan rumaysnayn lagu tilmaamay weyaan marka ikhtilaafkaas inuu dhici doono nabiga sal allahu alay ali uu sheegay oo ficlan waqaca dalika xitaa inta saxaabada ay nool yihiin ayaa arrinta iyadaa i dhacday khawaarij iyo balaaye iyo qolyo muxuu aha rawaafid iyo wax badan baa soo baxay marka haddii arinta ay dhacdo marka nabigan wuxuu yidhi sheegay sal allahu aleh ali wasalam waxaad ku badbaadi kartaan sunnadayda ku dhega iyo sunnadii alkhulafaa araashiduun kuwa ayaga waa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali afartaas sunnadoodii iyo sunnadaydii oo ka horayso ayar ay ku socdeen ku dhega waxaad weliba ku qabataa binawaajid gowsdambeedka saa loogu qabto sunnadii ma raashiinbaa ma wax jirmi lahoo muxuu aha gowska la gelin karaa maya macnaheeda waxaa weeyaan meel adag ha inka joogto sunnada weyaan meel adagka lagu qabto saasuu nabigana sal allahu alayh alih wasalam noo dardaarmay kadibna wuxuu ku khatimay nabiga sal allahu aleyh alih wasalam in laiska ilaaliyo wxi diinta ilahi lagu soo biiriyo oo bidca maxaa yeelay bidc kasta nabigana wuxuu le sal allahu aleyh alih wasalam waa baadinimo bidc kasta waa baadinimo nabig sal allahu aleh ali wasalam culamadeenna qaar ka mid ah raximahum ullah bidcadii waxay u qaybiyaan aqsaam waxay leeyihiin bidcatun bidcada waxay qaadanaysaa axkaamtii bidca waajib ah bidca sunno ah bidca makruuh ah bidca waxaa way muxaram ah iyo bidca mubaax ah saas ayay mareen laakiin sida raajix ah saas ma aha bidcada waa muxuu ahaa bidca marba haddii waxaan bidca ay noqdaan oo waxaa weeyaan bidca waxay leedahay xuduud xuduudda ayada laga helo bidco kasta waa baadinimo taraawiixda oo kale ay soo deli jiraan taraawiixda nabigeena sal allahu alayh waalihi wasalam isaga ayaa la yimid isaga ayaa sameeyey saxaabadii ayaa mxuu ahaa iyo isaga ay wada sameeyeen ay wada dukadeen kadibna cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu arda laftirkiisa ayaa kadibna jideeyey alaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiin ayadna waana la faray wahaakada bidcada marka waxaan inay bidc yihiin ay bidcayihin maxaa lagu garan karaa waa in jawaanib laga fiiriyo jawaanibta laga fiirina waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah cadadka tirada wax kasta oo tiro inta loo gooyay tiradaas lagu qaydo ilaahayna subxaana wa tacala usan tiradaas xaggiisa aan ka imanin bilkitaab ama nabigeena sal allahu alayh waali wasalam xaggiisa aanan ka imaanin tiro go-on oo la yidhahdo waxaan waa diin laakiin tiradaas go-on weyaan aan kitaab iyo sunno ku aroorin bidc weyaan tan labaad sifadii loo qabana habka loo gudana cibaadada ayada haddii kitaab ay kusoo soo aroorin sunnana ay ku soo aroorin kadibna loo jaangoy si go-on ayadna waa bidca waa bidca midda kale zaman haddii waxaan loo qabto oo la yidhahda waxaas cibaadada zamankaasaa la qabanaya zamanka asagana kitaabkii sunnada ayna ku sugnayn ayadna waa bidca kadalika in cibaadada lagu qabto makaan mucayana boos lagu qabto booska isaga ahna kitaabka iyo sunnada mid ka mid uusan ku aroorin ayadna waa bidca marka macaalimta laga fiiriya waxaanma bidca mise bidca ma ahan iyo mxuuahaa turbiinka lagu fiiriyo oo lagu ogaada waxa ma bidca mis bidca maahan waxaa ka mid ah macaalimtaas afartaa ka mid ah iyo hayriha ay culammada sheegeen raximahum ullah alxadiiu taasic alcishruun xadiidka sagaal iyo labaatanaad can mucaadi bni jabalin radia allahu tacala canhu qaal qultu ya rasuula allah ahbirnii bicamali yudkhilnii اljanna wayubaacidnii can اnnaar qaal laqad sa'alta can caظiimi wainahu layasiiru clى man yasarahu اllah tacala calayh tacbud اllaha tacbud اllaha la tushriku bihi shayئa wtuqiimu الصلاة wtu'ti الزakاة wtasuumu ramaضaan wtaxuju albeyta ثuma qaal alaa adulka clى abwaabi اlkhayr الصwm junة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون حتى بلغ يعملون طبعا الآية ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح alxadiidu taasic walishruun xadiidka sagaal iyo labaatanaad can mucaadi bni jabalin mucaad bni jabal waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu saxaabada culimmadooda ka mid aha siaan horey u sheegnay qaala wuxuu yidhi mucaad qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka allow ahbirnii bal iga warran bicamalin camal oo yudkhilnii yudkhilunii igeliyo aljannata jannada igeliyo nabi allow ii sheeg oo yubaacidnii can innaari naarta allana iga fogeeyo ii sheeg nabi allow waa su-aashii maanta aan nabigeena weydiin lahayn calayi slat slam sida dhabta ah, waa su-aashii maanta aan weydiin lanabi allow camal janno isiiyo oon janno ku gala oo naarna ugu badbaaday ii sheeg waa adoo weydiinaa nabi maxamed caleyh isalaatu wasalaam qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu aleyh waalihi wasalam laqad sa'alta waxaad weydiisay can cadiimin shay aad u weyn baad weydiisay wa inahu shayga isaga ahna la yasiirun waa wax aad u fudud calaa man qof ayuu u fududyahay ama duul ayuu u fudud yahay oo yasarahu allahu tacaala calayhi ilaahay uu yasiray aad buu ugu fudud qofka ilaahay uu yasiro aad buu ugu fudud yahay tacbud allaha ilaahay baad caabudaysaa laa tushriku bihi shayan waxba lama wadaajinayso cibaado kasta oo tawxiidka ugu horeeyo alla imaanaysaa cidna rabbi lama wadaajinayo subxana wa tacaala laa riyaaan walaa sumcatan walaa alaba maxmadatin walaa ilaa dalik waxaba yaraatay istatus iyo halagaa sheega iyo halagaa arka iyo halagugu ammaanay iyo halagugu muxuu ahaa korqaaday iyo baabkaas xagga iska dhigaysaa sidiisaba wax ay kuu birin lama arka wa tuqiimu salaata salaada waad ogeysaa tusalii maaha tuqiim asala khushuucaha rukuucaha arkaanaha sujuudaha umaniinataha tabkiiraha alxirsu calayha tacaluq اlqalbi biha kulu dalika ad la wa tu'ti zakaata zakada ayaad bixinaysaa adoo weliba ku faraxsanaad ah bixinaysaa wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajla anahum ilaa rabbihim raajicuun watasuumu ramadaana bisha ramadaanna waad soomaysaa wataxuju albeyta beytka allana waad qasdaysaa uma qaala wuxuu yidhi nabigeen sal allahu aleh ali wasalam inta markaad maqasho kadib alaa adulluka maku tusiyaa oo farta makuu saaraa calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabihiisa makuu kala tilmaamaa oo meelaha ay ku yeelaan maku tusaa halkaas halkaas halkaas maku dhahaa nacam qultu waxaan dhahay ya bala yaa rasuul allah rasuulka alla ii sheeg balada waa nacam oo weliba ziyaado ay la jirto ii sheeg oy ziyaado la jirta weeyaan qaala wuxuu yidhi ra'su lmri diintan madaxeeda alslaamu waa islaamnimo islaamnimona waan soo marna waxay tahay wa camuduhu tiirdhexaadkiisa udubdhexaadka tiir ku ahna oo saa ugu taagan yahayna asalaatu waa salaada weeyaan wa darwatu kuruskiisa dhabarka u sareeya nacam waan ka booday miya nacam cafwan jasakum allah khayran uma qaala wuxuu yidhi alaa adulluka ma ku tusiyaa calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabihiisa ma ku tusiyaa asawmu soomka junnatun waa gaashaan wuxuu gaashaan kaaga yahay difaacu kaaga yahay naarta alla subxaana wa tacala iyo dunuubtii cuquuwadii ka ratami lahayd ayuu kaaga yahay gaashaan wsadaqatu sadaqadana tudfiu waxay baktiisaa waxay damisaa alkhai'ata gafafka ayay damisaa gafafka waa dab waa dembi waa wax xura tudfiu alkhai'a gafafkaas ayay baktiisaa kamaa yudfiu almaau biyaha siduu u damiyo ood u baktiyo annaara naarta sidii muxuu ahaa dab haddii biyi lagu shuba sidii biyaha ay dabkaas ay u baktiyaan oo dabkaas uu damo ayaa sadaqadana ay waxay u bakhtiisaa dunuubta iyo gafafka la galo wa salaatu arajuli qofka salaadiisa arajul ayuu nabig sal allah alay ali slm lakin qofka muslimka loola jeedaa wasalaatu rajuli qofka muminka ah oo muslimkaa ah, salaadiisa o fii jawfi leyli habeenka gudihiisa iyo calooshiisa uu dukadana waa salaaddii sunnada ahaydna ayadna tudfiu alkhaiia ayadana gafafka ayay baktiisaa waxay ku cadfan tahay sadaqadii uma intaa kadib talaa nabigan wuxuu akhriyay sala allahu alayh waalih wasalam aayaddan akhriyey tatajaafa junuubuhum can lmadaajici tatajaafa way ka fogaatay oo way ka haajirtay oo way ka kacday junuubuhum dhinacyaalkooda dhinacyihii iyo dhankii dhul kale dhigaya weyaan ama midig ha noqoto ama bida ha noqotee can ilmadaajici makaanu jiifkii firaashkii iyo gobashii ayay muxua dhinacyahoodii ay ka kacday ay ka fogaatay weeyaan yadcuuna tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum rabbigood ayay tuugayaan oy baryayaan khawfan cabsi darteed iyo wa amacan raja ay rajaynayaan jannada alla darteed ayay muxuuaha ay jirkooda muxuu aha dhinacoodii wuxuu u kacay iraashadii sariirihii khawfan waamac wamima razaqnaahum yunfiquun wixii aan ku irsaaqnayna way nafaqaynayaan way bixinayaan falaa taclamu nafsun naf ma garan karta mana ogsoona maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo loo diyaariyey oo min qurati acyunin ilqabowsi ah ma garan karto ilahay wuxuu kuu diyaariy subxana wa tacala jannada iyo naciimtaas weyninka badan ma garan kartid xitaa haddii asmaadeeda iyo magacyii laguu sheega oo lagu yidhaha faakiha waa noocaas waa malab waa caano waa fulaan waa khamri asmaadii ayay wadaagaan bas laakiin macaanida iyo nooca aad bay u kala duwan yihiin falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyunin ilqabowsi ah jazaan waa abaalmarin bima kaanuu yacmaluun wixii ay camalfalayeen darteed sababtii wanaaggii ay la imaadeen sababteed ayaa waxaweyn saa looga abaalmarinaya aayaddaas ayuu nabigana sal allahu aleh waalihi wasalam akhriyey ttajaafa junuubuhum can madaajici xataa balaqa ilaa uu nabigeena ka gaara sal allahu aleh alih wasalam yacmaluuna intaas ilaa uu ka gaaro ayuu nabigeena ahriyay ayaddaas hadda aan akhrinayay uma intaa kadib qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu aleh alih wasalam alaa ahbiruka ma kuu warramaa oo makuu sheegaa bira'si اlamri diintan madaxeeda makuu sheegaa oo maskax u ah madaxa diinta makuu sheegaa iyo wa camuudihi tiirdhexaadka ama udubdhexaadka diintan oo mxuua saa u haya makuu sheegaa iyo wadarwatu sanaamihi kuruska dhabarka u sareeya meesha u sarraysa ama baarka kuruska meesha ugu sarraysa ma kuu sheegaa qultu waxaan dhahay balahaa yaa rasuul allahi nabi alla ii sheeg inaad ii sheegin iska daayay ii sheego ii sheego ii sheego ii sheeg saas way macnaha qaala wuxuu yidhi ra'su lamri diintan madaxeeda alislaamu waa islaamnimo waan soo marnay islaamnimo waxay tahay waxaana soo sheegnay iimaanka islaamka ida ijtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa naam wacamuuduhu dubexaadkiisa ama tiirka bartamaha u taagan oo saa u ahaayana asalaatu waa salaadu nabiga sal allahu aleh ali wasalam wa dawratu sanaamihi kuraskiisa meesha ugu sarreeya kuraska geela kuraska meesha ugu sarreeya baarka ugu sarreeya aljihaadu waa jihaadka oo jidka alla lagu jihaadaa subxaanahu wa tacala waa jihaadka dhabta ah oo xaqa ah oo mustawfi shuruud jidkii caadiga la yaqaanay man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy اlculya fahuwa fii sabiil اllah uma intaa kadib qaala nabigan wuxuu yihi sal allahu alيyh alih wasalam alaa hbiruka makuu khabra makuu sheega bimalaaki daalika kullihi intaas oo dhan oon soo sheegnay oon ka soo warrannay oon ku dardaarmay oo jannada kuu dhaweynaysa naartana kaa fogeynaysa intaasoo camala wax kuu kulmina oo kuu ururin kara ma kuu sheegaa bimalaaki daalika kullihi intaas aan soo sheega waxaad ku hanan karto oo kuu aruurin kara ma kuu sheegaa nacam qultu waxaan dhahu yidhi bala yaa rasuula rasuulka alla ii sheeg fa ahada nabiga wuxuu qabtay marka bilisaani carabkiisa u qabtay marka carabkiisu ugu dhegay sal allahu aleh waali wasalam wa qaala nabigan wuxuu yidhi kufa calayka hada warkan iska reeb kufa calayka haada war midkaan ma arkaysa iska qabo iska ilaali iska celi iska xakamay iska xabis saasuu nabigeen yiri sal allahu aleh waali wasalam qultu waxaan dhahay ya nabiy allahyow wa ina annaga la mu'aakhaduuna ma noola qabanaya bimaa natakallamu bihi waxaan ku hadalna waxaan ku hadalna oon sheekadan aan muxuu ahaa iyo howlahan aan wadno manoola qabanaya oo meel baa lagu qoriyo waa laisu cadaabayaa oo dhib baa ka imaani faqaala nabigeen wuxuu yihi sal allahu aleh waali wasalam akilatka ummuka yaa mucaad mucaadow hooyadaa ha ku weyda hooyadaa ha gablanto oo wiilaan hooyadaa ha ku dhacdo waa kalimatun kaanat taquuluha alcarab carabta qofka markay yara si uun ugu tuuri rabaan hadalkaasay dhihi jireen ee macnaheeda habaarka maaha nabigeena sal allahu aleh waali wasalam habaalka ma ahan akilatka ummuka hooyadaa ha gablanta oo wiilaan ha ku dhacda yaa mucaada mucaadow wahal yakubu maku ridaa annaasu dadka fi naari naarta maku ridaa calaa wujuuhihim wajaweji wajaweji maugu ridaa aw calaa manaakhirihim ama qorqor mau ridaa ma calaa manaakhirihim ilaa xasaa'id alsinatihim carabkooda waxay ku kasbadeen waxaan ahayn miyaa ku rida wejiweji iyo sansan iyo mxuua qorqor iyo dhan walba naar dadka waxaa ku rida un bas wixii ay ku kasbadeen waxaa weeyaan carabkoodu nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam sheego weeyaan marka xadiidkan waa xadiid aad u weyn nabigeenna sal allahu alayh waali waslem wuxuu noo soo aruuriyey waxyaabaha qofka uu jannada ilahay ku gala naartan uu kaga fogaan kara waana matlabkeenna waxaan raadinayno wax sida dhabta ah waxaad garanaysaan intii aan soo marno xadiid ahaa nabigeenna sal allahu alayh waali waslem saxaabada su-aalay weydiinayaan xadiidka shanaad mise afraad weeyaan hadda saxaabada ay nabiga waxay weydiinayaan marka inta ayada ufiirsada hamiga saxaabada meeshuu joogo hal ayaga ka mida ah ma arkaysid oo nabigeena sal alla alay slam sideen maal ku hela weydiina sideen awlaad badan ku hela weydiina sideen waxaa weeyaan magac ku yeeshaa weydiina ma arkaysid dhammaantood waxay weydiinayaan sideen ku badbaadaa ii dardaaran sideen muxua janno ku hela sideen naar ugu fogaadaa sideen darajo dheer ku hela sideen kula saaxiibaa wahaakada nabigeena sal allahu aleh ali wasalam su-aalahay weydiin jireen saxabada noocaas ay ahayd hamigooda iyo murugtooda hal muruga ay ahayd marka ta waxaad ka qaadan kartaa saxaabada nabiga sal allahu aleh waali wasalam booska ay joogeen iyo runtii islaamka meeshay ka gaareen iyo muddada yaroo koobana rabbi subxana wa tacaala siduu u makaniyey adduun aakhrana ilahi subxana wa tacala o jannaat firdows alacla u siiyey wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhu ayagii inay raalli noqdaan oo ilahay ka ralli noqdaan ay ku guulaysteen rabbina ayagu ka raali noqda subxaana wa tacala radia allaahu canhum waraduu canhum raggaas marka booskooda boob runtii fudud ma ahayn nabigeena sal allahu aleh waali wasalam aad buu ugu yasiray wuxuu yidhi qofku rabbi u yasiro oo waxaad u fudud ilahay baad caabudaysaa shirkina waad iska dhowraysaa kadibna salaaddii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii aad la imaanaysaa weliba xajka wuxuu ku xihan yahay istitaaca iyo inaad mxuu ahaa aad awood u yeelato zakadiina inaad maal haysato ay ku xihanta weeyaan kadibna nabiga wuxuu sheegay abwaab kale wuxuu kalou sheegay abwaab kale oo qofka aad ka sii faa'idi kara soomka sunnadaa ayuu ka warramay inuu yahay gaashaan kaa ilaaliyo iyo derbi iyo difaac kaa ilaaliyo waxaa weeyaan naarta alla subxaana wa tacaala sadaqadii wanaaggeeduu sheegay sadaqadii wanaaggeed ayuu sheegay nabiga sal allahu aleh waali wasalam kadibna qiyaamuleylki iyo wanaagga uu leeyahay oo runtii weliba wax nafta wixii loo qariyay aynan garan karin oo ilaahay subxana wa ta khabii'o badan wax badan oo adiga aad garan karin ayaa qiyaamuleylkaas iyo habeenkii qofki inuu istaagay iyo ummaddii markay wada jiifaan oo cid soo jeedda ay yar oo qabow iyo muxuuaha eh, dartiis amaba raaxaraadin loo jiifa inaad qofka intuu busti iska tuura waliba hurdana ay hayso kadib biyahaas eh, qabow u kuwasaysto keligiis muxuuaha uu intuu ka eh, hoos baxa reerkiisii ilmihiisii meel gooni muxuuha alla subxana wa tacala uu marka la hadlo la munaajoodo alla baryo u ooya u khuduuca u khushuuca macnahaas macno fudud runti maaha waxyaabaha qofka ilaahay subxana wa tacala u ku badbaadiyo markay fitanta imaado oo wax badan oo dadka qalbigooda lagu leexiyay ay timaado khabiiadaas soonka oo kale iyo qiyaamuleylkaas iyo waxyaabahaas acmaalka siriga ah ayaa ugu badan weyaan iyo sadaqad sirina iyadoo lamid kadib nabigeena sal allahu aleh waali waslm diintii ayuu marka u kala qaybiyey saddex qaybood qayb madaxa madaxii iyo qayb tiir ahoo mxuu ah diinta ay ku taagan tahay iyo mxuu aha kuras qayb ah haakada wuxuu ku sheegay nabiga sal allahu aleh waali wasalam eh, in diinta madaxeeda uu yahay islaamnimada kadibna salaadina ay lafdhabar u tahay jihaadkan uu yahay baarka u sareeya diinteenna diinta alla subxaana watacaala kadibna nabigana sal alay slm wuxuu yidhi acmaashaas dhan waxaad ku haran kartaa carabkaad inaad iska dhogto inaad carabkaad ilaaliso carabka waxyaabaha lagu dha looga dhaca waa badan yihiin waxaa ka mid ah beenta xataa kaftam ha noqoto nabiga sal slam kaana yamzax walaa yakdib nabigeena ala slat slam wuu kaftami jir lakin weligiis been ma sheegi jir beentana in aad la iskaga dhowro waa muhiim meelo badan baynu kusoo gashaa qof xataa qofka inuu war iska maqlo ood sheego beenay noqonaysaa kafaa bilmari iman an yuxadi bikuli ma samic intaasaa kugu filan marka been kugu filan wax alle waxaad maqashaba saasaa la lahaa inaad tiraado kadalika beenta carabka waxyaabaha dunuubta ka imaada waxaa ka mid a ah xanta oo noqotay faakihat almajaalis haddii boos la fariista ama culamo hala noqdo ama cama ha noqdo ama wadaad calaa istilaaxina ha noqdo ay axad in la xanto oo hebel saasuu ahaa iyo noocaas ay ahayd baabka la yihah waa shay iska maftuux noqday marka in carabkan la ilaaliyo waa wax runti aad loogu baahanya oo ilahay xuduudiisa lagu ilaaliyo isagana waxaa weyaan wixii wanaaga xaggiisa lala aado nabigu wuxuu sheegay sal slam alayhi wasalam in waxyaabaha ugu muhiimsan oo intaas lagu hanan kara carabka inaad iska dhowrta ood carabka ilaalisa uu yahay mucaad aad buu la yaabay nabi allow wuxuu leeyahay ma carabka waxaan ku samayna noola qabtaa markaasuu nabiga sal allahu aleh waali w slm wuxuu yidhi dadka wax kaloo naar ay ku galaanba weliba si sifooyin aad u liidan weji weji iyo duldul iyo dhan walba naarta sifaad kala duwan waxaa loogu tuuro qofka waa carabka wuxuu ku kasbaday un nabiga sal allahu aleh ali wasalam saasuu sheegayaa الحديث ثلاثون حديث الصدنات عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا, فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره الحديث الثلاثون xadiidka soddonaad can abi aclabata waxaa laga wariy aclaba abihi alkhushaniyi ee reer bani khushayn ahaa waa nisba loo nisbaynaa alkhushani jurhuum ibnu naashir ahaa radia allahu tacaala canhu allah ka raalli noqdee can rasuuli lah rasuulka alle wuxuu ka wariyey abi aclaba sal اllahu alayhi wasalam qaala rasuulka alle inuu yidhi ina allaha alla weyne tacaala kor ahaaye farada wuxuu waajib yeelay faraaida faradyaalo ayuu ilaahay rabbigeen waajib yeelay falaa tudayicuuha had dayacina hadhuminina falaa tudayicuuha dayacina ha dhuminina waxadda rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu soohimeeyey xuduudan soohima ayuu soohimeeyey xuduud ayuu sameeyey falaa tacdaduuha ha xadgudbina oo soohimaha iyaga ha ka gudbina wa xarama rabbigeen wuxuu xaaraam ka dhigay ashyaaa shayaala waxyaaba ayuu xaaraan ka dhigay falaa tantahikuuha ha qararinina oo ha jeexina oo muxuu ahay ha ku ciyaarina wasakata can ashyaaa waxyaaba ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala ka aamusay raxmatan lakum naxariis uu idin naxariisana awgeed ayuu rabbigeen ugu aamusay hayra nisyaanin asagoonan hilmaamin ee falaa tabxahu canha ha barbaarina oo ha soconina oo mxuuah ha qodina saasuu nabigeena sal allahu aleyh waali waslm leeyahy xadiiun xasan xadiidka waa xadiid xasan ah waxaa wariyey adaar quni alimaam daar quni wahayruhu ayaa soo saareen xadiidkan waa xadiid soddonaad abi taclab alkushani jirtoom ibn naashir radia allahu tacala canhu wuxuu nabigeena ka warina sal allahu aleyh waali wasalam inuu rabbigeen waajibiyey faraaid faraaisha ayada marka waxaa ka mid ah tawxiidkii waa farad in sidii wahay loola imaado waxaa ka mid salaadii waxaa ka mid soonkii waxaa ka mid zakadii waxaa ka mid xajkii wahaakada waxaa ka mid alqiyaam bilqist walcadl faraaisha alla waxaa ka mid a ah bir lwaalidayn faraaisha rabbi uu farad yeelay aad bay u badanta marka ilaahay faraaisha uu farad yeelay ha dayacina oo sidii rabbi uu u farad yeelay ha loo guto saasuu nabigeen sal allahu alayh waali wasalam kadibna rabbigeen wuxuu sameeyey soohin soohinta waxaa aad u isticmaalay beeroleyda oo labada qofoo labada beert iskulah waxaa u dhexeeya meel yar oy saa u samaystaan oo taqriiban ninkan uu beerana qaybtaan ninkan uu qaybtaan beerana soohinta waxaa ka mid ah hadda baloodyadan caadiga ah oo la isticmaalo baloodkan hadda masjidka uu ka samaysan yahay masjidka iskala kan ku xiga masjidku ma gudbi kara maya suuragal maaha kan ku dheggan masjidkana suuragal maaha inuu usoo gudba masjidka suuragal maaha marka xuduudaas uu rabbi subxana wa tacaala jideeyey oo wuxuu sameeyey soohinna soohinta ayada wuxuu yidhi halkaas ayada in la dhaafo xuduudda allana waxaa weeyaan inta badan waa maxaarimu wuxuu rabbi xaaraam ka dhigay wuxuu yidhi intan waa idiin bannaan tahay laakiin halkaas ha u tallaabina xuduudda marka culammada in badan oo ka mid a ah waxay ku fasiraan waxyaabaha maxaarimta ah sida mashhuurku aadku loo yaqaan laakiin muxaqiqiinta waxay leeyihiin xuduudda alle ma'muuraadka iyo waajibaadka iyo faraaishana way soo geli muxaramaadkana ayna way soo geli uduud labada xuduud alle way noqonayaan maxaa yeelay in aad ilaaliso waajibaadka alle waa min almuxaafada calaa xuduud illah salaadii soonkii wax lamidka inaad muxaramaadka ka tagtana ayadna waa xuduuda alle tilka xuduud ullaahi falaa taqrabuuha aw falaa tactaduuha marka waxaa weyaan sida laakiin muntashirka oo aadka loo yaqaano xuduuda alle haaliban maxaarimuhu ayaa waxaa loo isticmaala weyaan xuduuddaas marka inaan la xadgudbin oo layska dhowro ayaad rabbi subxaana wa tacaala idinka rabaa saasuu nabigeen sal allahu aleh waali wasalam kadibna rabbi wuxuu xaaraan yeelay waxyaaba wax iyaga marka yaan la jeexin wax iyaga yaan la gelin saas weeyaan waxyaaba marka waxaa jira almaskuutu canhu min hayri nisyaan wax ilaahay uu ka aamusay oon la dhihin waa xaaraan waa xalaal waxyaabaha iyaga ilaahay ma hilmaamin mana mooga laakiin naxariis darteedu rabbi u yeelay adinka markaa daba socinan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءin tubda lakum tasuukum canha wain tas'aluu canha xiina yunazl اlqur'aanu tubda lakum ummadda nabi maxamed alayh slat slam waxaa ugu dembi badan oo ugu muxuu ah ummaddan ugu dhib badan siduu nabigeena sheegay sal allahu alيh ali wasalam qof intuu wax un weydiiyey waa waqtiga waxyiguu soo degaayo waxaas xuunkooda muxuu kadibna wix ayaga ahaa ummaddii u bannaanaa laga xaaran yeelay ninkaasaa ummadda dembi ummad ka galay nin la mid a ah ma jira weyaan dambi weyn buu ummadda ka galay nabigeena sal allahu aleh waali wasalam markuu yidhi wardadow hala xajiyo xajka ilahay un ku farad yeelay nin baa istaagay markaasuu yidhi fii kulli caamin ya rasuula allah halkaasuu ka soo booday nabi allow sanad walba miyaan xajinaa nabiguu ka aamusa sal allahu aleh ali mar labaadu haddana waa taagan yahi mar saddexaad markaasuu nabigu wuxuu ku bilaabay canaan wuxuu yidhi haddii aan nacam dhihi lahay way waajibi lahayd oo sanad walba inaad xajisaan idinka rabi lahaa mana awoodeen ee wixii lidin faruun ku kaaftooma barbaritaankan iyo hawlahana daba ordina saasuu nabigeena sal allahu aleh waali wasalam leeyahay weeyaan marka su-aasha badan ilahay wuxuu idiin nacay qiil waqaal wa karatu su'aal wa idaacat almaal saasaa la yidhi saasaa la sheegay saasay ahayd iyo waxaasaa la wariyey intaay ahayd iyo hadda beryahan muxuu ahay social mediaha dadkan muxuu ahay adeegsada eh, baraha ay bulshada ku wada xiriirto facebooka iyo twitterka iyo eh, whatsappka iyo wixii la midka wax un lala yaabad arkaysaan iil waaal koley wax ugu badan malhami qofki marka waxa daba socda u rafaadayaan maanta laba iy boqolaal shay waxyaabaha noola nacay weyaan oo noola diiday wakarat suaal iyo suaal weydiin waa maayihi kamayihi kamayin waxaad arkaysaa masale nin sheikha la weydiinaya marka la weydiiyo waa nin caalimho la yaqaan su-aashii sidii ay ahayd oo u yaqaaniyaad ugu jawaabaya booskii asaga habeenka dambe waxaa soo fariisana sheekh kale nafsa suaal inuu qofku weydiiya laga yaaba ama waraaquu soo qoro ama uu nin kale yha weydiibal adiga ku fiiri sidii ugu jawaabaya ku kala imaadi markaasaa ma'had yar kadibna meesha waxa ka dhici ishkaal qadrad su'aalka macnaha aan lehnay ka midta oon faa'iida lahayn oo liisu diiday xukunkan haddii marba la sheego oo la caddeey in faraha lagala baxa oo sidii loo daayo ayaa haboon haddiiba dee khilaaf iyo culays iyo howlo kale ayna jirin ta ayada waxaa weya albaxth can arakhas in qofka uu muxuuaha tarakhuska iyo waxyaabahan qiil raadinta baabkaas waa la yaqaanaa sheekh inuu jecel yahayna qiil uma waaya soomaalida dhihi jireen marka baabka isaga waa baab runtii dhib badan kadarat suaal iyo idaacat maal maalka in la dayaca oo laiskaga ciyaaro oo ayadna baabka isaga baab loo bahan ma ahan waxyaabaa laisu diida ay ka tahay weyaan xadiikaasna waa xadii uu wariyey alimaam addaar qutni wahayruhu alxadii alxaadi waalaauun xadiidka kow iyo soddonaad can abilcabaas sahl ibni sacdin asaacdi radi allahu canhu qaal jaءa rajulu ilى الnabiy salى اllahu عalيyh wasalam faqaal ya rasuula اllah dullanii calى camali ida camiltuhu axabanii allah وaxabanii الnaas faqal izhad fi اdunya yuxibuka allah wazhad fima cinda الnaas yuxibuka الnaas xadiiثu xasan rawaahu ibnu maajah wغayruhu biasaniidi xasana alxadiiث alxaadi waثalaaثuun xadiid kow iyo soddonaad can abi lcabaas waxaa laga wariyay cabaas aabihiis sahl ibnu sacdin asaacdiy sahl ibni sacdin asaacdi ragga mu'arikiinta ah waxay sheegayaan aakhiru saxaabiyin min saxaabati rasuuli lahi sala allahu alay waslm mowtan waa raggii fuqarada wuxuu ahaa muhaajiriinta raggii fuqarada saxaabadu ahaa cafwan marka sahl ibni sacdin eh, wuxuu ahaa raggii ilaahi subxana wa tacala cumriga dheer uu siiyey oo raggii u dambeeyey eh, geerida xagga geerida marka la yihahdo saxaabada nabigena sal allahu aleh waali wasalam ayuu ahay weeyaan wuxuu leeyahay nabigu intuu mar u yimid nabigaan weydiistu ilahi sal allahu aleh ali slam mar labadaan weydiista acaanii mar saddexaadaan weydiis acaanii markaasaa kadibna nabigeena sal allahu aleh ali wasalam wax weydiinta xumaatada ay leedahay ayaa nabigu u sheegay sal allahu aleh ali waslm markii dambe wuxuu ka mid ahaa rag saxaabada nabigeena ka mid sal allahu aleh ali wasalam oo haddii ay faras saaran yihiin faraska asaga haddii aad ka dhacaa wax un ul iyo waxay ul kaga dhacaan oo faraskana dee fuuritaankiisa ama shaqo inay ku jirtaa laga yaaba ama meel dheer ay saaran yihiin oo qofna uu meesha taagan yahy hebel oo iisoo dhiib aan dhihi jirnay ahaayeen oo su-aasha saas ugu istaago ay ahayeen radi allahu tacala canhum Allah xadiidka alxadiid alxaadi wاhalaaثuun xadiidka kow iyo soddonaad can abi lcabaas sahl bni sacdin asaacdi radi allahu tacala canhu qaal jaءa rajulu ilى الnabiy salى اllahu alيه waslm faqala ya rasuula اllah dulanii calى camali ida camiltu axabanii allah waaxabanii الnaas faqala salى اllahu alيه waslm izhad fi اdunya yuxibuka allah wazhad fima cinda الnaas yuxibuka الnaas xadiiثu xasan rawahu ibnu maajah wغayruhu biasaniidi xasana alxadiiث alxaadi wاhalaaثuun xadiidka kow iyo soddonaad an abi cabaas waxaa la wari cabaas aabihi sahl ibni sacdin ahaa asaacidiy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaءa rajulu nin baa u yimid ila اnabiy sala allahu alayh waalih wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah yow dullanii itusi oo ii sheeg oo ii tilmaam calaa camalin camal oo idaa camiltu haddii aan qabto iyo shaqo haddii aan qabto axabanii allah alla u ii jeclaana wa axabanii annaasu dadkan ay jeclaanayaan faqaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu alيh waslem ishad fi dunya adduunka ka zaahid oo ku zaahid yuxibuk allah rabbi baa ku jeclaanay wa tacaala washad ka fogow oo ka zaahid fii maa cinda annaasi dadka agtooda wixii aadana ka zaahid oo ka dheerow oo ka kaaftoonoo ka deeqtoon yuxibuka annaas dadka ayaa ku jeclaanayaan xadiiun xasanu xadiidka waa xadiid xasan rawaahu ibnu maajah ayaa wariyey fii sunanihi طabcan wakayruhu biasaniidi xasana sanadyaalo aad u wanaagsan oo xasan ah ayay waxaa weyaan ku wariyeen weyaan xadiidkan nabigana sal allahu aleh waali wasalam waxaa la weydiinayaa laba shay hal shayaan u baahanahay nabi allow inaad ii sheegto oo rabbiga rabbiga abuurtay igu jeclaado khalqigiisana ay igu jeclaadaan haddii aad rabbi inuu ku jeclaado doonaysid adduunkan ha israacinin adduunkan inta kifaayadoo kugu filan ka qaado saasuu nabigeen le sal allahu aleh waali wasalam meeshaan waxaa taa laba masale masaladii alwaracu wauhdi fi dunya waraca waa martaba maraatibta ka mid ah adduunka qofka inuu mxuu ahaa ka xalaal marto oo wixii xalaasha uu ka qaato oo waxyaabaha mxuu aha xalaasha aan ahayn uu ka fogaado warac ayaa la yihahdaa uhdigana waa martaba ka saraysa oo ka qiimo badan waraca ka qiimo badan weyaan uhdiga marka waxaa la yihahda tarku maa laa yanfacu fi laakhira wax alla wixii aakhira aana nafci u lahayn oo adduunkan ku sugnaad ka tegaysaa wax alla wixii aakhira aanba nafci wax kuu biirinayn xitaa wax xalaashood cunayso amaad isticmaalayso waxaad u niyoonaysaa inay aakhare wax kugu tiraan inay aakhare kuu biiriyaan inaad cibaadada ugu xoogaysato halkaas ayaad niyoonaysaa weyaan waracana waxaa weeyaan tarku maa yaduru min umuuri dunya wax alla wixii dur iyo dhibaato keena umuuraha dunyada ka mid oo aakharana kaa dhiba ayaad ka fogaanaysaa lakin wixii dhib aakhare u keenaynin walow yay nafci u keeneen aakhire waxaa weyaan qofku inuu sameeyo marka labadaas martaba ayay kala yihiin weyaan tan labaadna bini aadam gacantiisa wa ku jirta ku jira in qofku uu ka fogaado ood israacinin bilyan haddii qofkan gacantiisa ay ku jirta adna aad waxaa mutrab gacmaha dhulka ay ku dhaceen ood waxba haynin rabbigii muxuu ahaa gacanta ku hay weydiiso isaga la xariir telefoon u dirso qofkan rabbi baasi subxana wa tacaala yadaahu mabsuuطatan yunfiqu kayfa yashaa marka baabka isaga baab kaa xiran ha noqdo wixii lagula soo doonto waa baab kale laakiin baab adiga aad xagxagato ama qalbiga aad gelisa ama istishraaf aad u yara qoortaagto tira warsaa maa lagu yara eego baabkaas xagga iska dhig ummaddii waxay ku jeclaanayaan cafiif zahiid ayaad noqonaysaa weyaan saasuu nabigeena sal allahu alيh ali waslm xadiidkaas ku sheegaya adi xadiidkan waa xadiid saxiixa wey saxiixa weeyaan alxadiid aلثani waثalaaثuun xadiidka laba iyo soddonaad can abi saciidin waxaa laga wariyay sacd bn malik ibni sinaanin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm qaal laa darara walaa diraar xadiiثu xasanu rawahu ibnu maajah wadaar quطni wغayruhuma musnadan warawahu malik fi lmuwaطأ mursala can camr ibnu yaxya can abihi can الnabiy salى اllahu alيه waslm mursala faasqط aba saciidin walahu طرq yuqawi bacduha bacضa alxadiid الثani waثalaaثuun xadiidka laba iyo soddonaad can abi saciidin waxaa laga wariyey abi saciid saciid abihi sacad ibnu malik ibnu sinaan weyaan alkhudriy radia allahu canhu isana wuxuu ka mid yahay almukiruuna min ariwaaya ragga in badan oo axaadiista nabigeena noo soo guuriyey ayuu ka mid yahay radia allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi ana rasuula allahi rasulka al sal allahu aleh ali wasalam qaala nabigeena wuxuu yidhi laa darara dhib ma jiro laa darara dhib ma jiro walaa diraara dhib muxuu ahaa dhib in loo qastana ma jiro laa darar dhib inuu yimaado ama dhib la sameeyo wax la ogol yahay maaha wax furan ma aha wax loo baahan yahy maaha walaa diraara dhib in loo qastana lama ogola dararka iyo diraarka culamada waxay ku fasiraan addararu an tudii aw an tadura alaakhara biduuni qasdin qof kala inaad dhib u geysato adoon u qasdin diraarkana waxaa qofka inaad dhib ula qasato ood muxuu ahaa ku samaysid farqigaasa udhexeeya sidee tusaale ahaan waxaad leedahay eh, maqaaxad baad leedahay amaba dukaan baad leedahay ama masjid ama ay camal camalka isaga marka waxyaaba aad adiga ku shaqaystaa jiro oo nafci kuu keena tusaalahaan halkaa kaa tegi matoor ayaa hadda la shiday matoorkaa la shiday waxaa ag degan maalan dad buka oo xanuunsan ayaa kugu dhegan kadibna adiga dafaad ahday matoorkii waxaad dhigtay qolkii dadka jiranaay muxuu ahaa ay ku dhegnaa kii ku dhegnay aad ag dhigtay andama ogid waad shidataa marka masjidkaa ka faaida xaafadayaa ka faaida wahaakada danahadaad ugu faadaysataa dadkii laakiin kugu dhegnaa qof dhikar qaba qof xanuunsan dad hurdada ay ka biibaysa wamaa ilaa dalika ayaa kugu dhegan marka dhibka asaga marka qolyaha ugu gaaray laakiin dhib adiaad u qasaday ood adi doonaysa maaha lakiin dhibkuu ku dhacay haddii marka dhibkaa la ogaado yajibu isaalatuhu biduuni muaaada waxaa waajib noqonaysa marka dhibka asaga in la yareeyo ama la zuuliy inta la awoodi karo in meesha laga soo qaado oo jidka aggiisa la maryo kale tusaalahaanaad sida jidkeenna muxuu saaray mxuu ahaa eh, matoorkeenna o kale tusaale ahaan masjidka dhibka asaga waa dhib aadan ogeyn laakiin qof kale dhib ku haya dhibka asaga marka marka la ogaada waa la qaadaya waa la zuulini ama waa la yarayni laakiin dembi ma lahan oo horaan wixii dhacay dembi ma lahan marka dambe haddii la zuulin waayana dee wixii tabar loo waayana dee ayadna dembi ma lahan kan kale waxaa weeyaan qofka inuu muxuu ahaa yidhaahdo qolyahan dhib baa naga dhexeeya marka matoorka waa inaan kaabiga u saaro halkii waxaad udhiga marka horeba inuu ku dhigo u ogaa qofka meeshaasu dhigayaa marka wixii bukay eh, ilmihii caruurtii wixii waa ku rafaadayaan ummaddii qayli baa lagu rafaadaya qofka asaga waa diraar qofka asaga marka waxaa weeyaan dararka asaga waa la zuulinaya yajibu an yuzaal tan labaadna yakuunu aadiman qof dembi ku dhacayna wuu noqonaya marka dararka iyo daraarka labadaas macno ay ku kala duwan yihin weyaan xadiiun xadiidka waa xadii xasanun ee xasan ah rawahu ibnu maajah ayaa wariyey fii sunanihi wadaari qutni waayruhuma iyo ayrkood ninka la yihahdo ibnu maajah iyo ninka la yihahdo daari qutni ragaana inaan soo saaray musnadan isagoo nabiga loo tiiray sal allahu aleh ali wasalam oo waxaa weeyaan saxaabi min asaxaabi ila اnabiy sal allahu aleh ali wasalam saa u maray taabicigayaa wariyey kadibna taabic wuxuu ka wariyey abi saciid kadibna nabigana sal allahu aleh ali wasalam musnadkaas ayaa la yihahdaa musnadkana macaani badan buu ku imaada laakiin maqsuudkiisa hadda waata ayada weyaan waa saxaabiga ayaa nabigan u tihi sal allahu aleh waalihi wasalam wa rawaahu maaliku imaam maalik ayaa wuxuu ku wariyey fi muwa kitaabkiisa muwaa ah mursalan isagoo muxuu ahaa la sii deeyey mursal mursalka waxaa la yidhaha xadiidka maa saqata minhu asaxaabiyu taabiciga ayaa toos wuxuu u dirayaa nabigeena sal allahu aleh waali wasalam saxaabigeena meeshuu ka saaraya xadiidkaasa mursal la yidhahda can camr ibnu yaxya can abiihi can الnabiy sal اllahu alيh waslm mursalan faasqطa abaa saciidin abaa saciid eed meesha ka bixiyey walahu xadiidka wuxuu le uruqun jidad ayuu ku imaanay ku imaaday oo yuqawi bacduha bacdan qaarkeed oo qaar kale xoojina xadiidkan marka waa xadiid sugan oo nabigeena ka sugan sala allahu alayh waaalih wasalam alimaam alalbanina fii saxiix aljaamic asagiir iyo wahayrihina wuxuu yidhi waa xadiid saxiix ah alxadiid aali alaauun xadiidka saddexii sodonaad an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal low yucطa annaas bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wadimaa'ahum lakin ilbayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar xadiidun xasan rawahu lbayhaqiy fi sunan wahayruhu haakada wabacduhu fi saxiixayn alxadiid aali alaauun xadiidka saddexii sodonaad cana ibni cabaasin waxaa laga wariyay cbdulah bn cabaas xabru lumma waturjumaan qur'aan radia allahu canhuma isaga abiis alla ka raali noqday ana rasuula allahi sala allahu alay waslem rasuulka alle qaala wuxuu yidhi low yucta annaasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda iyo wax alle waxay sheegtaan haddii farta laga saari lahaa la dacaa waxay sheegan lahaayeen rijaalun rag iyo dad amwaala qowmin dad xoolahooda ay sheegan lahaayeen oo annagaala ay dhihi lahaayeen iyo wa dimaa'ahum dhiiggooda ay sheegan lahaayeen laakina albayinatu markhaatida iyo cadaynta waxaa laga rabaa cala almudaci qofka sheegash wax sheegana markhaatiyaa loogu baahanya iyo cadayn baa laga rabaa walyamiinu dhaarna waxaa laga rabaa calaa man ankara qofka diida oo yidhahda waxaas waxba kama jiraan ayaa laga rabaa weeyaan xadiidun xasan xadiidkan waa xadiid xasan ah rawaahu lbayhaqi ayaa wariyey fi sunani iyo waayruhu bayhaqi keyrkiis ayaa wariyeen haakada wabacduhu fi saxiixayn alimaam albayhaqi fii sunanihi wuxuu ka mid yahay kutubaha qiimaha badan oo madhabka alimaam الshaafiعي aad ugu khidmeeyey adilada alimaam الshaafiعي u deliishado oo fiqigiisu u deliishado oo madhabkiisuu ku bineeyey in badan oo ka mid ah ragga u khidmeeyey oo fadli badan inay ku leeyihiin mxuu alimaam الshaafiعي la sheega ayuu ka mid yahay alimam اbayhaqi caleyh raxmat اllah aad buu runtii ugu khidmeeyey madhabka adiladii min sunati rasuuli lah sal اllah alيه ali waslm oo caddaynays fiqigiisa oo tayiidinaysayna wuu kusoo jamciyey sunankiisa iyo kutubo badan uu leeyahay weyaan nabigana sal allahu aleh ali waslm wuxuu sheegayaa qofka qof walba wuxuu sheegta haddii horey laga siin lahay wuxuu leeyahay waxaan anaa iskala biyaha anaa iskala hore iska qaado hawsha anaa iskala qaado kitaabka anaa la qaado guriga anaa la qaado haddii la dhihi lahaa dadba waxay iska sheegan lahaayeen dad maalkood iyo dhiiggooda dadka sheegan laha maxay waa dadka imaankooda uu naaqiska yahay ama imaanku aan lahaynba weliba hadda watigaa lagu sugan yahay haddii nin walba wuxuu sheegton horey ka qaada ladhihiha waxaan filaya wax badan baa halaabi lahaa laakiin baabkaas saas kuma soconaysa diinteenna saas ma ahan qofkii wax sheegta oo yidhaahda waxaan anaa iskala ninkan baan ku haystaa waxaa loogu baahaya caddayn inuu la imaado caddaynta waxaa ugu sarreeya ashahaada inuu markhaato la yimaado qaraa-inna way jirtaa laakiin qaraa-inta kaligeed wax lagu xukumo laakiin waxbaa muxuu ahaa waxyaaba la dugsada oo la weheshado hadda tusaale ahaan haddii laba qof ay isabsadaan isku qabsadaan ninkanbaa wax iga qaatay cimaamadan qofkan u wata anaa iskala ah, maxaa daliil ku ah cameradan markuu ii qaadanayey c c t v ayaa saa gacanta nooga hay saa ayaa mxua saa noo noo duubaayey c c t v-gina waa kan oo aan aragna qofkii oo mxua imaamadda qofkan ka qaadana oon c c t v lagu arko horay maan uga qaadayna nacam baabka isagoo baab mustajadaadka waa qaraainta waxyaabaha wax lagu xoojiyey oo dadka dambe baarka samaynaya waxyaabahaas ay kaashadaan oo qofka muxuu ahaa waxyaabaha muayidaadka wa laakiin xugun laguma mxuu aha lama dhihi karo khalaas tug baa tahay photoshopka wax badan lagu sameeya wax badan baa muxuu ahaa laisku dabamariya waad garanaysaan kamerada wax badan bay hadlaysaa waxaa laga yaabaa qof halkaa jooga iyo qof halkaa jooga in laisu geeyo in cimaamadaas qof kaloo dafay muxuu aha qofkii laga dhigo in madax haada iyo qof kale madaxii laisku rakibo wax badan baa la sameeya filamada waad arkaysaan say wax yihiin qof toori la lacay qof muxuu ahaa bam ku qarxa iyo fulan wax ka jirna ma arka sooma qaraain weyaan waxyaabaha wax lagu xoojiya laakiin wax noqon kara xugun ama bayine amaba shaahid waadix noqon kara maaha marka caddayn qofki inuu marka uu la yimaado ayaa loo baahan yahay qofka marka caddayn hadduu la yimaada oo qofkan u yihahda waxaa weeyaan inkiro ood yihahda abadan lagama yaabo waxaa wax jira ma ahan isna waxaa loogu baahan yahay si uu dafciyo bayinadii inuu muxuu aha isna dhaaro la yimaado inuu dhaar la yimaado oo daarta waxa weyaan ayaa laga rabaa weyaan bahasha iska soco maaha nin walba muxuu aha wuxuu sheegtay in hore laga siiyo ma ahan meesha waa in muxua wax caddayn ah xuquuqda lagu ilaaliyo oo nin walba xaqiisa aan lagu duutiinin la helo weyaan alxadiid araabic waalaauun xadiidka afar iyo soddonaad can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuula اllahi sala اllah slm yaquul man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastatic fa fain lam yastaطic fabiqalbihi wadalika adcfu اliiman rawahu muslim alxadiiث alraabic والثaلaaثuun xadiidka afar iyo soddonaad can abi saciidin اlkhudriy waxaa laga wariyey waa saxaabiga hore hadda xadiidka hore soo wariyey qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm nabiga alleh yaquulu isagoo lah man ra'aa man ra'aa qofkii arka oo minkum adinka idinka mid a muslimiintiyey munkaran wax la naca wax la inkiro xumaan dembi macsiyo wax aanan habboonayn qofkii indhaha saaro falyuayirhu biyadihi gacantiisa ku zuuliyo xumaanta ayadaas ha tuura ha zuuliyo fain lam yastatic hadduusan awoodin fabilisaanihi carabkiisa ku zuuliyo ruuxan wa xaaraan oo wax aad u liidan wax quruxsan maa wax habboon ma ahan ha yidhaaho fain lam yastatic hadduusan awoodin oo carabkii uusan sheegi karin oo dhib uu ka baqa maalan ama uusan gaarsiin karinba ama xawaajiz iyo waxyaaba reeba ay jiraan fabiqalbihi qalbiga ha ka inkiro wadalika adcafu liimaani iimaanka meesha ugu liidan oo ugu daciifsanna waa inta ayada weyaan rawaahu muslim imaam muslim ayaa wari xadiidkan waa xadiid cadiim lqadri jaliiluhu shaciirat alamr macruuf anahyi can munkar oo culimmada qaar ka mid ah inkastoo marjuux ay hadalkooda uu yahay ay ku tiriyaan ruknun saadisu min arkaan islaam ay ku tiriyaan ayuu u samaynayaa qawaacid iyo jiiran ayuu samaynaya dawaabid buu samaynaya xadiidka nabigana sal allahu alayh ali wslam wuxuu le qofka haddii munkar indhaha u saaro saddex shay mid ka mid ubaa ah loogu baahan yahay tan koowaad oo nambarka koowaad waajiba waxay noqonaysaa inuu gacanta ku zuuliyo waa hadduu madax yahay ood meesha ayada isaga maamulo aada awood u leeyahay ama gurigiisa iyo asaga sulbadiisa wixii ku sugnaa ay arrintii ka dhacays ka dhacday dukaankaadiiay ka dhacday xaafadaadii munkarka ka dhici ilmahaagiyaa samaynayaan xaaskaadaa samaynayaan falyuhayiru biyadihi howl ku taalla ama waxaa tahay mas-uul adaa mxua meesheeda mas-uulka ah ama xaafad maamul ama gobol maamul ama magaalo maamul ama waxaa weyaan dalkii maamul adaa maamul meesha ka ah waxaa tahay amiir falyuayiru biyadihi waajib ku saara ama amiirkiyaa ku wakiishiyo hawshan adaa xul saaran lagu yidhi waa lagu dhiib taas waa qodobka koobaad haddii aadan awoodin wacdiyaa kuu soo har marka ilahay ka cabsa war ma haboono oo wax liidan oo wax foolxun oo waxaan la samayn karin oo wax lagu naar oo wax jannadii lagu waayni oo haakada inaad wacdi iyo muxuu carabkaaga aad ku sheegto kadibna saasun muxuu ahaa aad ku zuula waa qodobka labaad tan saddexaad waxaa weeyaan fain lam yastaic fa biqalbihi waad awoodi weyday carabka haddii aad ka dhawaaqdo waxaa laga yaabaa in seefta lagu saarao waxaa kuu khayr badan horta inaad muxuu carab hadasho oo wax kastoo kusoo soo gaaro aadan u aabi maxaa yeelay jihaadka meesha ugu sarraysa oo ugu wanaaga badan waa kalimatu xaqin cinda sulaanin jaa'ir kelimo xaq ahoo dhaba ah oo ilaahay loogu dhawaana subxaana wa tacaala oo xaqa lagu cadayna baatilkana lagu hoos marina inaad cid kaa adag ka awood badan kumaquuninaysa ku dilaysa aad ka hor sheegto ood u aabayeelin sida culammadii ay ahaan jireen hore iyo qaar hadda noolba lagu yaqaanay arrinta ayada waa arrin loo bahan yay lakiin nafta bini aadamka ilahay u ogsayn subxana wa tacaala nabigeena waa la baray alayh salaatu salaam waxyaaba badan baa muxuu ahaa mustaxab ahoo wanaagsan oo qofki inuu muxuu ahaa eh, gudbiye loo baahan yahy laakiin mararka qaar naftiyaa daciifi ilaa man ukriha waqalbu mumainun biliimaan oo kale aa imaanaysa adoo mararka qaar aan ujeedin baa muxuaha qoorta meel lagu gelin waqtigaas oo kale marka qalbigaad inaad ka nacdo waa waajib waa isagana waa adcafu liimaan meel ka hoosaysa meel ka liidan meel ka qaadan lama arkaba meesha ugu hoosaysa waa inta haddii lagaa waayo marka ood xumaanteed ujeeda aad iska qosasho oo dan ka gelin ood caadi ay kuu noqoto oo qalbigaa uu la iimaankaada marka meeshaas wuu ka baxay iimaanlaaan baa meesha dhacday marka arrinta ikhwaani marka waa arrin muhiima ummaddana in badan u ilaalinaysa safiinadeeda iyo doonta ay ku badbaadi lahayd u ilaalinaysa weyaan munkarka marka marka la inkira waa in saddex qaybood laga fiiriyo tan koobaad waa horta shaygan aad inkirayso munkarnimo u diidayso inaad munkar yahay waa inaad xaqiijiso ood hubiso waxaan munkar yahayna laga yaba inaad munkar u aragto oo tiraado ruuxan waa xaaraan aadna hubin midda labaad waa inuu shay daahir aho muuqda yahay ama calaa washaki lwuquuc hay muuqda waa inuu yahay tan kale waa inuu mxua waaqican oo calaa washaki lwuquuc shay dhacay ama haddaba dhici haaya uu noqdo qof baa halkan ka cabada war waa lidilay halayga qabtaay warqaba nafta iga dhacday waa lidili rabaaay ama gabar baa waxay leedahay nin baa ifarxumeen rabaayo wahaakada derbiga derbiga mxuu ahaa naga dambeeyo kale ay ka qaylinaysa lahaan waa calaa washaki lwuquuc tan labanta tan saddexanta weyaan kale anlaa yatarataba calaa dalika mafsada acdam min hada almunkar munkarka isaga ah ood adig inaad zuuliso aad rabto waa inay ka ratibmin munkar ka weyn afartaas boos in loo fiiriyo waa laga maarmaan munkarka marka la zuulina marka afar xaala umu noqonaya tan koobaad in munkarkaas uu zuula oo wanaag booskiisa u gala waxaa waajib in la inkiro waa kow tan labaad in munkarka u khafiifo oo intii munkarka hadduu ahaa boqolkiiba boqol hadduu ahaa boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan uu noqdo ood tabar yareen waxaa weyaan waa loo baahan yahay ayadna waa la muxuu ahaa waa waa la inkiraya munkarkii tan saddexaad an yazuula almunkar wayakhlufuhu munkar acdam minhu munkarka ayaa zuulay munkar isaga ka weyri meesha waa imaaday ta iyada waa xaaraan in la inkiro tan u dambaysa an yazuula munkar wayatii munkaru mila munkarkii waa zuulay hore laakiin mid isaga la darajo oo lamid a ah meesha soo fadhiista ta iyada marka waxay dhahan culamada maxalu ijtihaad waa qofka caalimka ama qofka munkirka ah ayaa marka ijtihaad ku samaynaa ma inkirtaa miska daysa isagaa marka aa la rabaa inuu isu miisaamo marka xadiikaas xadiidkan wuxuu asal u yahay arrinta iyada alimaam annawowi caleyh raxmat wuxuu ku sharxay xadiidkan صafaxaat kaiira jiddan marka qofka raba inuu ka dhargo ama ka bogto ha u noqdo alminhaaj fii sharxi صaxiixi alimaam muslim lilimaam الnawowi caleyh raxmat ullah xadiidka shanaad alxadiid الhamis والثلاثون xadiidka شhan iyo soddonaad can abi hurayرaةa رضي الله taعالى عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وaله وسلم لا تxاasدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباad الله إخوانا almuslim akhu lmuslim laa yadlimhu walaa yakdulhu walaa yakdibhu walaa yaxqirhu taqwa haahuna wayushiru ilaa sadrihi aa maraat bixasabi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu almuslim kulu lmuslim cala lmuslim xaraamu damuhu wamaaluhu wcirduhu rawahu muslim alxadiid hamis alaauun xadiid shan iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llahi sal la sl rsulka alle wuxuu yidhi laa taxasaduu war ha isxasdinay laa taxaasadu ha isxasdina maal ha isku xasdina jah ha isku xasdina mansab ha isku xasdina qabiil ha isku xasdina aqoon ha isku xasdina wahaakada caruur ha isku xasdina qurux ha isku xasdina kullu dalika abadan ha isxasdina haddii aad muslimiin tihiin wa laa taxaasadu walaa tanaajasu ha isfullisina fulliskaas waxaa weyaan qof baa wax gadan raba qof kala imaana wuxuu leeyahay ana boqolaan ku daray laakiin boqolkaas bukudara ma raba inu wax gato inuu qofkan ku qaaliya unbu rabaa tanaajasu kaas weeyaan walaa tabaqadu hara isu caroorina laba afki muxuu ahaa isu tuuraysa gafuurka isu tuuraysa oon muxuu issalaamayn oo bil ay marayso tu kala marayo tu kala marayo sanad ay marayo waxaas waxa loo bahan yahay laysa hada khuluq min akhlaaqi almuslimiin nabigana wudida calayhi salatu salam walaa tadaabaru war dhabarka isu joodinina dabarjoodinta xisina waa noqon kartaa macnawina noqon kartaa xisiga maxay tahay in intaan isu xanaaqna kadibna aad dhanka aadan dhanka aado nagala tag arrinta noqoto oo la kala tago dhabarka lasu waa xisi macnawigana wuxuu noqonayaa in ra'yiga lagu kala tago arrin yar baan isku qabanay khalaas war iga tag waxaas saa u sheegtay musaa ma aha wahaakada kadibna aan laba jid saa u kala marno ayadna nabigana udida calayh salat slam walaa tadaabaruu walaa yabic bacdukum qaarkiin yuusan iibinin calaa bayci bacdin qaarka kale beec uu iibiyey yuusan iibinin oo hasku dul fullisina tii un isku maandhow yihiin laakiin tan maxay tahay qof baa muxuu ahaa wax iibiyey qof buu ka iibiyey boqol shiloo ka siiyey kadibna markuu alaabtii qofkii qaadan rabaa u timid waxaa tir dhegayso ninkaama boqoluu kaa siiyey anaa kaa sinaa sagaashan shilin marka alaabtiis celi aniga alaabtayda muxuu iga qaado ama alaabta uu boqolka kaa siiyey alaab ka qiimo badan oo ka miisaan badan oo ka wanaag badan ayaan boqolka kugu siinayaa ta iyada waa xaaraan walaa yabic bacdukum calaa bici bacd dacu nnaas yarzuq allahu bacdahum min bacdin war ummadda dhexdooda ka baxa ilahay kala irsaaqe qofka muxuu ahaa dharka iibina wuxuu u yahy inuu raashiin gato ka raashinka wuxuu u yahy inuu muxuu ahaa guri helo ood guri kalayso hakada wamaa ilaa dalik ummaddan ilahay baa isku irsaaqay shilinkii halkan ka soo baxay saas usoo wareega asoo kusoo noqonaya saas marka maalka duulatan bayna alahniyaai minkum in dadka aniyada bas inuu saaf ku noqdo lama rabo waa inuu bahalka saa u wareego marka taana iyadna lama ogola wakunuu waxaad ahaataan cibaad allah addoommaha ilahay o ikhwaana walaalo ahaada almuslimu qofka muslimka ahulmuslimi qofka muslimka walaalkii weeyaan sida dhabta waa noocaas laa yadlimuhu kuma gardaroodo oo ma dulmiyo kamana gardarnaado walaa yakhduluhu garabkiisa kama baxa khudlaanka iyo garabka baxa meelo badan buu soo gala waxaa ka mid ah qofka inaad xaq sheegaa qofbaa munkar reeba oo macruuf fara inaad garab istaagto war waa runtiisa muxuuaha munkarka muxuu aha ka har waa runtiisa wanaagga hala qaat inaad tirahdo waa garab istaag haddii aad ka aamusta ama aad tirado wuxuu sheegaa mala aad tirahdo waa garabka bax kadalika qof baa xoolihiisi laga dhacay war xoolahaygi weyaan kan kale weyaan waa u timid war waa runtiisi oolihiis waa si inaad tirada waa wax kugu leeyahay lakin inaad tirada war wax wey sheega mala ama ka aamusta waa khudlaan qof baa muxuu aha dulmi lagu haystaa inaad marka tirado afkuun ka qabsato waa khudlaan wamaa ilaa dalika laa yaqduluhu ma hoojiyo nacam walaa yakdibuhu been uma sheego been uma sheego weyaan nacam amaba ha ugu sheega ficil amaba qowl ha ugu sheega beenta walaa yaxqiruhu ma xaqiro oo ma yeso attaqwa cabsidana haahuna halkaas ay ku sugantay weyaan cabsida ilah laga baq carab ma saarno cimaamad iyo koofiyad ma saarno midab iyo muxuuha iyo nooc ma saarno cabsida allah halkaa weyaan haahuna wayushiiru nabigu wuxuu ishaarayaa uu tilmaamay uu tilmaamay ilaa sadrihi muxuu aha xabadkiisa ayuu tilmaamay alaaa maraatin attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna bixasabi mriin qof waxaa ugu filan min ashari har waxaa ugu filan an yaxqira inuu xaqiro inuu liida ahaahu lmuslim qofka walaalkiisa oo muslimka inuu liido ama qabiil uu ku liido ama uu mxuua hantadarri ku liido ama gobol uu ku liido ama luqad uu ku liigo ama midib uu ku liida wamaa ilaa daalika intaasaa kugu filan adii halaag iyo naar iyo cadaab iyo dulli iyo qabri ciriir lagaaga dhiga waxaa kugu filan qof muslima nooc kastaba ahaada inaad xaqirto qof baa laga yaaba inuu saabuun uu ku qabays karin dhar fiican uu xirtay uusa heli karin wasaf kulusoo gala kadibna atir inkaarqabahan maxaa kusoo garab jooji adigana cadar iyo maasha alla waxaad isku adan yihin xaqiritaan marka taasaa shar kugu filanba beloo dham intaasaa kugu filan kullu muslim muslim la arka cala muslim qof kaloo muslimka xaraaman waxaa xaraam ka ah damuhu dhiiggiisa inuu daadiyo xaaraanay karta ama caraba ku daadiyo amaba adin ha ku daadiyo wa maaluhu maalkiisa inuu muxuu ahaa banaystana waa ka xaaraan iyo cirdu sharaftiisa iyo nasabkiisa inuu banaystana waa ka xaaraan weya rawaahu muslim imaam muslim ayaa wari alxadiiu alakhiir xadiidka u dambeeya oo lix iyo soddonaad alxadiiu asaadis alaaثuun can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiy sala allahu alيyh alih wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi man nafasa can muminin kurbata min kurabi اdunya nafasa allahu canhu kurbata min kurabi ywmi اlqiyaama wman ysra clى mucsirin ysr allah calayhi fi اdunya wاlآkhirة wman satra muslima satrahu allah fi اdunya wاlآkhirة wallahu fii cawni اlcabdi ma kana cabdu fii cawni akhiih wman slka طريقا yltmis fihi cilmا shl اllah lah bih طريقا ilى الجنة wma اجتمca qwm fي beyti min buyuuت الlah yتluuna kitaab اllah وyتdaarasuunahu fيma baynhm إla نزلت عlayهm السkينة وغشيتhm الرحمة وxفتhm الملائكة وذkrhm اllah fي man cindah wman أbطأ bih cmlh lam yusرc bih nasbh rawah msلم bhada اlfظ الxadيث السادس ثaلaaثuun xadiidka شhan iyo xadiidka lix iyo soddonaad alxadiث السادس ثaلaaثuun xadiidka lix iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan bn skhr dawsi radia allahu tacala canhu can اnabiyi nabigeena sala allahu alayh wali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man nafasa qofkii ka faydo can mu'minin qof mu'min ah kurbatan culays culays iyo kurbad oo min kurabi dunya adduunyada culaysyaalkeeda ka mid a ah iyo kurbooyinkeeda ka mid a ah, nafasa allaahu canhu ilaahay baa ka fayda xaggiisa kurbatan culays iyo muruga iyo kurbad oo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaama murugooyinkeeda iyo culaysyaalkeeda kurbo ka mid ayuu ah, rabbi ka fayda subxana wa tacaala waman yasara qofkii u fududeeyo calaa mucsinin qof dayn ay la go'day qof culays uu saaran yahay yasara allaahu calayhi ilaahay baa u yasira u fududeeya umuurihiisa fi dunya adduunya walaakhirati akraba ilah baa u yasiro waman satara musliman qof muslim qofkii astura oo qariy oo u ceeb astura fi dunya ah, mxuua satarahu llahu ilaahay baa mxuu ahaa astura fi dunyaa ceebihiisa u asturo fi dunya adduunya iyo walaakhirati aakhiraba wallaahu ilaahay weynana subxaana wa tacaala fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisa ayuu ku sugan yahay maa kaana alcabdu addoonka intuu yahay fii cawni akhiihi walaalkiis mid u kaalmay intuu yahay waman salaka qofkii mara ariiqan jid oo yaltamisu fiihi cilman cilmi shariica uu ku raadsanaa qofkii maro sahala allahu lahu sahala allahu ilaahay baa u sahlo oo u yasira lahu qofka isagaa bihi suluugaas iyo maritaankaas ariiqan jid ila aljannati jannada u mar ilahay baa ugu yasira subxaana wa tacaala wama ijtamaca kuma kulmaan qawmun dad kuma kulmaan fii beytin guri oo min buyuuti illaahi guryaha alla ka mid a ah, waa masaajidda iyo meelaha la midka ahi yatluuna ayagoo akhrinayaan kitaab allah kitaabka alle aw yatadaarasuunahu isu meerinayaan oo isu marinayaan fii maa baynahum inta dhexdooda ahaatay ayaga isu marinayaan ilaa haddii ay dhacdo miya waxaa kusoo degta calayhim dushooda alsakiinatu xasilooni ayay kusoo degta wahashiyatu maxaa daboosha alraxmatu naxariis ayaa daboosha waxafathum almalaa'ika malaaigta allana waa hareeraysaa oo dhinacaha ay ka martaa wadakarahum allahu ilaahayna wuxuu ku xusaa fii man cindahu kuwa agtiis jooga ayuu ku xusaa subxana wa tacaala waman abda'a bihi qofkii uu la dibdhaca ood la hoobta ood la duma bihi isaga camaluhu camalkiisa qofkii aad la hoosmada ood la go'a lam yusric bihi nasabu nasabkiisa waxba uma taro oo intuu dedejiye meel fiican boos fiican ma gaarsiiya saasuu nabigeen leh sal allahu aleh ali wasalam xadiidkan waa xadiidka jawaamic kaliimka nabiga sal allahu aleh waali wasalam wuxuu caddaynayaa adduunkan kurabtiis waa badanta kurab almarad kurab alkhawf kurab aljuuc kurab adayac kurbooyin badan baa qofku bini adamka soo wajaha qof kurbaysan marka haddii aad marba intaad aragt aad adi sabab u noqoto inay kurbadaas ka faydanto ilaahay subxaana wa tacaala kurbooyinka badan oo aakhira oo qabriga ugu horreya ayuu rabbi subxana wataala kaa faydaa marka adiga waa inaad muhiimad ka dhigata inaad kurbooyinka aad faydo oo kurbada waxaa laga yaabaa inaad koob biyo ku faydo kurba qof ooman baad siisay muxuu ahaa koob biyaa waa kurba fayditaan qof ijaar looga dhagan yahay muxuu ahaa dhowr boqol dhowr kun ayaad ka bixisay waa kurba qof isbitaal looga dhagan yahay haakada kurba fayditaanka qof in la hor qabto oo meel la tus u baahan oo wareersan waa kurba fayditaan boqol suuradood iyo kumanaan suuradood ay leeda kurbada kurba fayditaanka qof cilmi u baahan oo u kurbaysan ama masale ay ku taagan tahay mxuu ahaa wahaakada kurbshayditaanka baab saalan ikhwani maaha waa baab aad aakhre marka muxuu ahaa kurbooyinka badan oo culayska badan oo laa kurbata bacdahu kurbo ka weyn kurbooyinka aakhre lama arka marka ayaad rabbi ka faydaa subxana wa tacaala tan kale qofka culaysaad soo wajah ama dayn ha noqoto ama dhibaatooyin kale ha noqoto culayska asaga qofka haddii aad ka fuudays khaasatan waxay u badantah dadka madyuuniinta qof baa dayn baa ku taagan murug nabigeena sal ala alي ali wslm duyuunta ilahay buu ka maangelinaya subxana wa tacaala marka culayskeeda ma yara qofkii aad marka aad ka fududaysay ilahay baa adduunkii iyo aakhiradaba fudaynaa labadaba tan saddexaad ilaahay subxana wa tacaala marba haddii aad u taagantah inaad addoomaha ilahay caawiso ilahayna adigana danahaada inuu ka shaqeeyo oad wax walba ku taysiiriya ayaad ilahay subxana wa tacala u taagnaanaya ilahay uu ku kaalmaynaya subxana wa tacaala baab marka annaga hadda na qofka haddii aad soo tallaabo qaado oo jid cilmi doonid cilmi raadin uu maro cilmiga asagana waa cilmu shariica waa cilm alkitaab wasunna iyo wamaa yusaaciduhuma iyo wix muxuuha caawiya oo muxuuha luqadii iyo wix la midka ah aaladii cilmulaalihi qofkii jidkaas hadduu maro oo cilmiga shareicada ilaahay dartii uu u maro ilaahay wuxuu u yasraa jidkii uu jannada ku gaari lahaa waa fadli weyn oo dalabata cilmiga aad ilaahay subxana wa tacaala ku khaas yeelaysiina nabigeena sal allahu aleyh waly slam kale ayuu halkaa bishaaraynaya wuxuu leeyahy haddii qolo ay beytka alle ay ku kulmaan iyagoo kitaabka alle isu meerinayaan isbarayaan oo akhrinayaan ilaa hadii arrintaa haddii ay dhacdo oo hawsha ayada la helo dhowr shay baa meesha imaanaysa horta xasilooni min allahi caza wajal ayaa meeshii waxaa weyn kusoo degaysa waxaa daboosha naxariista alla subxaanahu wa oo naxariis alla meesha kala kacayaan kadalika malaaigta allana waa mxua saasay iskugu wareejinaysaa taiifu bihim almalaa'ika waa runtii waa fadli aad u weyn intaa waxaa ka weyn allana subxaana wa malaa'igtii fi lmala'i lacla ayuu u leeyahay waa kaa addoommahayga arko ilahay baa ku sheegay subxaana wa tacaala ilahay baa halkaas anaagooda iyo ammaantooda iyo khayrkooda iyo wanaagga ay u fadhiyaan ayaad rabbi subxana wa tala halkaa ku sheegaa saasuu nabigeen leh sal allahu alih ali slam wuxuu ku khatimay nabigen alayh slat slam alcibratu laysat biاlnasab wاlcibratu laysat biاsharaf alcibratu laysat bilqabiila cibrada iyo qofka macnaha ku yeelna ma ahan tol fulaan iyo tol weyne iyo kanaan ka dhashay iyo saasaan taas iyada ilahay agtiis qiimo kama laha abadan abu jahlin abu lahabin waad garanaysaa nasab meeshuu ku jooga abu lahab afdalu nasab ayuu ku joogaa maca dalika xamaalat alxatab tabat yada abi lahabin watab ma ahnaa canhu maal wama kasab sayasla naara daata lahab wamra'atuhu xamaalat alxatab fii jiidi xabl masad ilaa qiyaami saaca salaadda lagu tukanaya nasab meel marka qofka inuusan gaarsiinaynin laakiin waxa cibrada lah oo in muxuu ahay la xisaabina oo muxuu ahaa sharciga agtiisa qiimaha kala amaba la muxuu ahaay muctabarka ah inuu yahay alcamal الصaalix camalka suuban taas unbaa marka meel ku gaarsiini kaas unbaad muxuu ahaa qiimo ku mudanaysaa kaas ayaad ammaan ku mudanaysaa weyaan waad garanaysaa ibnu abza nin la yidhaahdo ayaa jiri jiray sayd cumar radi allahu tacala anhu arda xajku u socday isagoo marka muxuu ahaa xaj ku socda ayaa waaligiisii iyo ninkii muxuu ahaa meesha la yidhaahdo maka ugu soo tagay oo mas-uulka ugu ahaa ama gobnatooraha ugu ahaa ayaa jidka ku arkay markaasa cumaroo socda oo jidka ahay markaasuu yidhi yaad ugu soo tagtay muxuu ahaa meeshii maka ahayd markaasuu la yidhi abza ibna abi abza markaasuu yidhi muxuu kaas wuxuu yidhi waa nin addoon ahaan jiray oo la xoreeyey oo qabaaishaan la yaqaanay dadkan ummaddan aanan ahayn markaasaa wuxuu yidhi ma nin mawaali ah oo dadka la xureeyey ka mid aad ah ugu soo tagtay uu weydiiye wuu hubsanayay inuu qariibsanay maaha uu hubsanayay markaasuu yii haddii aad mxua ninkaas nacabkaasaan uga soo tagay laakiin wuxuu yidhi waa ninka kitaabka alla ah ugu aqoonta badan diintana muxua ah ugu fiican nin sahlan maahan markaasaa cumar wuxuu yidhi qowlatahu lmashhuura radia allahu tacala canhu ina allaha la yarfacu bi alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabkan ilaahay dad buu muxua ugu ku sara qaadaa ood macno weyn ugu yeelaa dadna ilahay uu ku dilaya subxana wa tacala qofkii marka qur-aanka barto diinta alla barta xambaara si kastoo qabiilkiisa loo liida ama fulaan u ama fulaan isagan baa ummad u sarreeya haddii aad si kasta qabiilkaada muxuu ahaa calankiisa uu taagan yahay oo la yaqaano oo qolo fulaani saa uu yahay aadna jaahilto kitaabka alla muxuu aadan xambaarin amaba aad taqaano laakiin camal iyo cilmi iyo nashri iyo baabka aadan gelin macno weynood yeelinays ma jirto weyaan hada wallah aclam wsal allah waslm ala cabdihi warasulihi mustafa